bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ismu tafdiil waxaan kusoo dhex jirnay mushtaqaadka waxaan soo qaadanay isim faacil iyo amhilatu lmubaalaqa isim mafcuul sifatu lmushabaha haddana waxaan qaadanayna ismu tafdiil oo mushtaqaadka ka mid ah huwa ismu tafdiilkii ismun isimkaasoo yusaaqu lasoo dhalaaliyo xaggee laga keenaa ama ficilkiisa ama masdarkiisa calaa wasni afcal oo wasanka afcal ku socda isimkaasoo calaa wasni afcal afcal korkiisa ku socda yacni wasankaas ku yimaada laakiin waa markuu mudakarka mufradkaa yahay ilan ismu tafdiil oo dhan afcal kuma yimaadee akbar acdam afdal axsan laakiin hadduu muanaf noqdo akbar hadduu yahay muanafkiisa kubraa waana ismu tafdiilkii axsan hadduu yahayna xasnaa idan ismu tafdiilku calaa wadni afcal marka leeyahay waa marka la fiiriyo mufradka mudakarka ah lidalaalati si uu u tusiyo ayaana loo soo dhalaaliyey calaa anna thnayni laba shay ishtarakaa inay wadaagsadeen fii sifatin tilmaan inay wadaagsadeen labadaas shay midna waxaa la yidhaahdaa mufadal midna waxaa la yidhahdaa mufadal calayhi labadaas magacay kala leeyihiin mufadal iyo mufadal calayhi haddii la yidhaahdo khaalidun axsan min cumar labadoodu waa khaalid iyo cumar khaalid marka maxaa la yidhaahdaa mufadal cumarna fadal calayhi tilmaanta ay wadaagsadeen maxay tahay alxusnu tilmaantaas ismu tafdiilka ku tusina khaalidun axsanu min cumar sooma dhihin axsanudan waxay ku tusee alxusnu aladi ishtaraka fiihi xusniga labadooda ay wadaagsadeen kanna waa qurxan yahay kanna waa qurxan yahay laakiin labadoodu quruxdu waa ku kala sarreeyaan ismu tafdiilkaanaa ku tusaa calaa anna snayni laba shay ishtarakaa fii sifatin maca kownihaa ayadoo sifadaasu tasiidu ay zaa'id ku tahay fii waaxidin mid minhumaa labadooda ka mid a ah, can ilaakharkan kalena ay zaa'id ka tahay wuxuu la jeedaa tilmaantaas xusniga ah labadooda miday ku badan tahay kanay ku badan tahay maxaa la yidhaahdaa mufadal kan ay ka badan tahayna oo ay ku yar tahay mufadal calayhi laakiin labadooda mid kastoo ka mid ah xusniga waa ku tilmaaman yahay sawaauna kaanad haadihi sifatu sifadaani tafdiilan wax fiican ahaataa am kayra dalika ama tafdiil yaysan ahaanine <clears throat> ismu tafdiil marka leeyahay labadooda waxay kala dheer yihiin oo ay ku kala sareeyaan <clears throat> labadooda waxa ay ku kala sarreeyaan inuu fadli yahay ama wax fiican uu yahay ma shardiga ah waxay labadooda ku kala badiyeen inuu shar yahay ama jahli uu yahay ama xumaan uu yahay sooma dhici karto ismu tafdiil marka waa sida qaalibka ah waaye wa ilaa labadooda waxay ku kala dheereeyaan inuu jahli yaha dhici karta markaas ma waxaa leeyahay ismu tajhiil maa leeyahay la dhihi maayo ismu tafdiilkii waa yahay inkastoo labadoodu fadli hadda aysan meesha ku hayn sawaaءa kaanad hadihi sifatu tafdiila am gayra dalik mihaalu dalika muxamadu aclamu min cabdillaah cabdullaahi waa ka aqoon badan yahay labadooda mid kastoo kamida ah cilmi waa leeyahy laakiin yaa ku sareeya muxamed fulaanu markaas waa tafdiilkii runta ahaa fulaanu ajhalu min fulaanin hebel hebel waa ka jahli badan yahay hadda labadooda waxay isdheer yihiin ma fadliya maya wa hunaaka meeshaas lafdaani laba eray baa jira humaa labadoodu waxay yihiin khayrun wa sharun wa shara meeshuu leeya wa sharun aa laga rabaa humaa labadoodu waxay yihiin khayrun wa sharun asluhumaa asalkoodu akhyaar wa ashar waa waqad xudifat minhumaa labadooda alhamdatu waa laga jaray likasrati اlisticmaali ayaa loo jaray akhyar ah, ayuu asalkeedu ahaa khayr ismu tafdiilka markaad u isticmaalay waxaa leedahay fulaanun khayrun min fulaan waa ismu tafdiil asalkeediina akhyar ah buu ahaa calaa wasni afdal maxaa la sameeyey xarakadii ya-da ayaa la naqliyey kha'da ayaa loo naqliyey xarakada yaada maxay ahayd fatxo khaad ayaa loo naqliya kadibna hamdadii waa laga kaaftoomay khaadii bacdamaa mutaxarike ay tahay muxuu noqday markaas khayrun markii hamzada uu watay oo akhyar u ahaa munsarif miyuu ahaa mase khayru munsarif ya jamaaca ya kayru munsarif limaada ya afcalu ku socdaa wاlmaanicu lahu min asarfi ya ya albutaniif wasn اlficli wالصifa wاlmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wa wasn اlficli laakiin marka hamdada laga naqliyo ee khayrun uu noqdo munsarif uu noqona ilan mudnulficligii markaa lama hayee waxaa leeay fulanun khayrun min fulan bitanwiin sharuna waa sidoo kale markiisii hore ashrar ayuu ahaa calaa wasni afdal maxaa dhacay fatxadii ra'da hore ayaa la naqliyey shiintaa loo naqliyay kadibna amsadii baa laga kaaftoomay labadii ra'na waa la isku idqaamay maxay noqotay sharun bitanwiin waqad xudifat minhumaa labadood alhamdatu waa laga jaray likarati اlisticmaali sababta hamdada loo jarayna waa maxay karatu listicmaal wax kastoo isticmaalkiisu u batana takfiifkiisu waahe waa bataa ishtiqaaquhu shuruuطu ishtiqaaqi ismi tafdiili kamaa yaatii ismu tafdiilka ishtiqaaqiisa ishtiqaaqa shuruuddiisa sida soo socota waay min ficlin waa in laga soo ishtiqaaqo ficil ficilkaasoo hulaathiyin oo hulaathi ah marka jaamid lagama keeno waa in ficil laga keeno ficilkaasna inuu hulaathi yahay hulaathi maxaa ku baxay wixii kayru hulaathi ah muhbatin waa inuu muhbat yahay maxaa ku baxay wixii manfi ah ismu tafdiil lagama keeno mutasarifin waa inuu mutasarif yahay maxaa ku baxay jaamid ismu tafdiil lagama keeno taamin waa inuu taam yahay maxaa ku baxay wixii naaqisa ah lagama keeno qaabilin litafaawut kala saramaridna waa inuu aqbali karo ficilkaas ismu tafdiilka laga keena maxaa ku baxay maa kaana gayra muqaabilin litafaawut kalmowti walmarad mabniyin lilmacluumi oo mabni lilmacluuma maxaa ku baxay mabni lilmajhuul ismu tafdiil lagama keeno walwasfu wasfiguna غayru daalin waa inuusan tusinin calىa lownin waa inuusan tusinin aw caybin waa inuusan tusinin aw xilyatin waa inuusan tusin wuxuu leeyahay ficilkaas ismu tafdiilka laga ishtiqaaqa wasfigiisa oo ula jeedo isimkiisa faacil ama sifadiisa mushabaho waa inaysan ku imaanin afcal hayru daalin calaa lownin aw caybin aw xilyatin wuxuu la jeedaa waa inuusan ku imaanin afcal mima yadullu calaa lown sida axmar iyo aswad iyo abyad iyo akhdar aw caybinna acwar iyo acmash iyo acmaa xilyatinna agxal waxaa uga filneed marka inuu yidhaahdo wasfigiisu waa inuusan calaa wadni afcal ku imaanin hadduu ku yimaadana ismu tafdiil laga soo ishtiqaaqi maayo fa haadihi middan hamaaniyatu shuruuطin laa budda mina liishtiqaaqi hada nawci min alasmaa noocan asmaada ka mid ah noocan asmaada ka mida ah muxuu la jeedaa ismu tafdiilkii noocan asmaada ka mida ah ishtiqaaqiisa siddeedan shuruud looga maarmi maayo markaad ismu tafdiilka soo ishtiqaaqay siddeedan waa inaad haysato walow dabaqta haadihi shuruud shuruuddan haddaad ku baqdo ku dabaqdo calaa aclam aclamkii alwaaridi soo arooray fi lmithaali alwal mithaalka hore ku soo arooray lawajadtahaa shuruuddaas waxaad heli lahayd mutawaafiratan ay mutawafiratan fiihi in laga helay wuxuu leeyahay sideedan shardi haddii aad ku dabaqdo miihaalkii ahaa muxamedun aclamu min cabdillaah dhammaantood waa laga wada hela u leeyahay lafdigaas ah aclam ilaan ficil baa laga keenay oo ah calima ficilkaasi waa ficil thulaathi ah muhbatna waa yahay mutasarifna waa yahay taamna waa yahay qaabil litafaawut waa yahay mabni lilmacluum waa yahay isimkiisa faacilna kuma uusan imaanin afcal ee wuxuu ku yimaadaa faacil wamaa jaaa smu tafdiili wamaa jaa-a wixii yimaada dheh isma tafdiilin xaal uu yahay walxaal laysa fiihi isaga dhexdiisa midlu haadihi shuruu shuruudan aysan ku sugnayn fa huwa midkaasi shaadun waa shaad wuxuu leeyahay wixii afcal ku yimaada iyadoo sideeddaa shardi laga waayey ama wax kamida laga waayo waa shaad ilan waxaa afcal ku imaana isagoo ismu tafdiil ah sideeddaa shardi oo afsaday ahayd haddii marka wax kamid ay ka maqan yihiin wamaca dalika calaa wasni afcal uu ku yimaado isagoo ismu tafdiila ah, waa shaadaan leeyahay wa mima shada maa yaati waxyaabaha shaadka noqda waxaa ka mid ah kuwa soo socda fulaanun aqmanu min fulaan fulaanun ninka hebel la yidha aqmanu waa ka mudan yahay min fulaanin hebel shardiga laga waayo muxuu yahay laysa fi lugati ficlu qamina marka koobaad soo ma ahayn in laga soo ishtiqaaqo ficil ficil qamina la yidhaahda maba laha kulaha ficilba ma laha waa kow huwa acطaahum lilmaal xoolaha waa ninka ugu bixinta badan acطaa ismu tafdiil soo ma aha min alficli الrubaaci ayaa laga soo ishtiqaaqay acطaa shuruudda ismu tafdiilkana maxaa ka mid ahaa inuu hulaati yahay haddana xaggee laga keenay actaa rubaaci fulaanu ninka hebel la yidhaahdo amwatu min fulaan hebel waa ka dhimasho badan yahay laa tafaadula fi lmowt ama laa tafaawuta fi lmowt haadaa midkan azhaa min diikin diiqa waa ka kibir badan yahay xaggee laga keenay mansuuya mabni lilmafcuul ilaan shardiga waa shuruudda waxaa ku jirta inuu noqdo mabni lilmacluum haadaa midkan abyadu min daak kaas waa ka caddaan badan yahay wasfigiisiiba wuxuu ku yimid calaa maadaa calaa afcal ilaan bayda sifadiisa mushabaha waxay ku imaanay abyad daalun calaa lowlown buu ku tusiyaa wuxuuri fulaanun acwaru min fulaan hebel hebelka kale waa ka waa ka acwarsan yahay ilwaliis axwal u ahaa acwar yani inuu laayaha laga wadaa maxaa laha marka waa ka hilaayahay laa yasixu ma ansaxayo liannahu daalun calaa cayb maxaa yeele ceeb buu tusinaa fulaanu akxalu min fulaan hebel waa ka indha madow yahay shahaadun laa yasixu liannahu yadullu calaa xilyatin wa amaa maa daraba maa daraba miya ficilkaas daraba ah fa huwa ficlun manfiyun waa ficil manfi ah falaa yushtaqu minhu ismu tafdiilin ismu tafdiil laga soo ishtiqaaqi maayo maxaa dhacay maxaa loo diiday ee eh, waa manfi nafyaa galay wa midlu waxaa lamida ah nicma iyo wabisa iyo wasaa ismu tafdiil laga keeni maayo limaada waa jawaamid lianna afcaalun jaamida wakadalika waxaa la mida ah kaana waa khawaatuhaa wakaada waa khawaatuhaa maxaa dhacay naaqisa fa hiya afcaalu naaqisa afcaal naaqisa gadaal uu nooga sheegi doonaa ismu tafdiil haddii aada u baahato kuwaas shuruudaha aan oofsan see la yeelaa gadaaluu ku sheegi doonaa suwaru ismi tafdiil ismu tafdiilka suurooyinkiisa yaati ismu tafdiil ismu tafdiilku calaa halaati suwarin saddex suura ayuu ku yimaadaa ismu tafdiilku waa saddex nooc inuu yahay mujarad min alwal idaafa iyo inuu alwato iyo inuu mudaaf yahay marka mudaafka uu yahay ayuu laba u qeybsamaa mudaaf ilaa nakira iyo mudaaf ilaa macrifa dhankaas marka laga fiiriya marka waa afar qeyboodaa la dhihi karaa laakiin duuduub ahaan waa meeqa saddex inuu yahay mujarad min al walidaafa iyo inuu yahay muxallan bial iyo inuu yahay mudaaf mudaafka laakiin wuxuu uqeybsamaa mudaaf ilaa nakira iyo mudaaf ilaa macrifa mujarad min al walidaafa zaydun ninka zayd la yihaahdo aclamu min camrin azaydaani aclamu min camrin hindun أفضل من dacdin alhindaani أفضل min dacdin alhindaatu أفضل min dacdin aa leeyahay dacdi waa gabar اسم التفضيل smu tafdiili wuxuu laasimaa xaalat alifraadi ayuu laazima watadkiiri fii jamiici suwarihi suurooyinkiisa oo dhan ismu tafdiilka mar hadduu yahay mujarad min al walidaafa yalzamu alifraada watadkiir waa inuu joogo afcal waxa la kala fadilaa noocay doonaan ha ahaadeen ama mufradaad ama musanne ama jamac ama mudakar ama mu'anaf waa inuu afcal taagan yahay mufadal calayhigana waa inay min ka horaydo sida qaalibka ah laakiin intaa waa la iska xadfi karaa amhiladana waa tanaa zaydun aclamu min camrin azaydaani aclamu min camrin hindun afdalu min dacdin ayadoo min la xadfayna maxaa ka mid ah qul naaru jahannama ashaddu حرا ashaddu xaran min xari dunyaa taqdiirku saas waayo qul naaru jahannama naarta jahannama waxaad ku tiraada ashaddu xaran ayaa ka kulayl badanee min xari dunyaa dunyada ilaa iyaga waxay yidhaahdeen laa tanfiruu fi lxari markaas ilaahi wuxuu yidhahday qul naaru jahannama ashaddu kaanuu yafqahuun marka waxaan dhaanay ismu tafdiilka mar hadduu yahay mujarad min alwal idaafa ifraad iyo tadkiir waa inuu laasimo maxaa leeyahay waxaa leeyahay zaydun aclamu min camrin mufrad soo ma aha azaydaani aclamu aa taagnaaya weli aclamu min camrin azayduun ama azuyuud aclamu min camrin hindun aclamu min dacdin ama aclamu min camrin alhindaani aclamu min camrin alhindaatu aclamu min camrin ismu tafdiili mucaraf bial bial al haddii lagu tacriifiyo ismu tafdiilka zaydun ninka zayd la yidhaahdo alafdalu markaas waa mutaabaqadu waa waajib ismu tafdiilka waa inuu mutaabaqeeyo waxa ka horeeya midna ma jirto markaas zaydun ninka zayd la yidhaahdo alafdalu waa midka fadli badan alzaydaani labada zayd alafdalaani soo isma mudaabaqaynin azayduuna zaydyaalku alafdaluuna waa in la dhaho midaas la isugu mudaabaqeeyo hinduun gabadha hindo la yidhaahdo alafdalu maa leeyahay alfudla waa in la dhaho ilan afdal waxaa iska le maxay mufradka mudakarka ah mu'anasaduna maxay leedahay fucla kubraa suqraa fudla hindun gabadha hinda la yidhaahdo alfudlaa alhindaani labada hindaaye alfudlayaani waa in la dhaho alhindaatu hindooyinkae alfudlayaatu waa in la dhaho musaabaqadu markaas waa waajib waa goorma markuu wato al muxallan bial markuu yahay labadaasoo lama fahmin wa fii haadihi alxaala xaaladan waa markuu mucaraf bial yahay yuxdafu lmufadalu calayhi mufadal calayhi waa la jara wa xarfu ljarina waa la jara labadaba wa yutaabiq ismu tafdiili ismu tafdiilku wuxuu mutaabaqaynaa almawsuufa qablahu waxaa ka horeeya mawsuuf ka ka horeeya ilan wax fadliga lagu sifeyna waa ifraadan ayuu ku mudaabaqaynaa wa taniyatan wa jamcan wa tadkiiran wa ta'niisan ayuu ku mudaabaqaynaa qaybtii saddexaad aanu gudbaynaa almudaafu ilaa maa bacdahu waxaa ka dambeeya midka loo idaafeeyey ismu tafdiili almudaaf ilaa nakira markaas maxaa kuu dhiman ismu tafdiilkii loo idaafeeyey macrifo soo ma aha loo idaafeeyey khaalidun ninka khaalid la yidhaahdo acdamu qaa'idin waa hogaamiyayaasha hogaamiyaha ugu weyn faatimatu gabadha faatimo la yidhaahdo afdalu imra'atin dumarka waa midda ugu fadli badan min markaa ma jirto min la isticmaali maayo ismu tafdiilku mar haddii nakiro loo idaafeeyo yalzamu alifraada watadkiir ifraad iyo tadkiir waa inuu laasimo kow soo maaha laakiin waxa asaga ka dambeeya oo mudaafu ilayhiga ah ayaa wuxuu mudaabaqaynaa waxa asaga ka horeeya waxaa ismudaabaqaynaa mataqaanaa ya waxa ka horeeya ismu tafdiilka iyo ismu tafdiilka waxa ka dambeeya oo mudaafu ilayhiga ah miithaalkan fiili khaalidun acdamu qaa'idin soo ma aha acdamu waxaan dhaannay bacdamaa nakira loo idaafeeye yalzamu lifraad wa tadkiir ayb waxaa ismudaabaqayna marka waa khaalid iyo qaa'id mid kastoo ka mida soo mufrad mudakara ma aha ayaa weyn hadday noqoto faatimatu afdalu imra'atin faatima iyo imra'a waa ismudaabaqaynaayaan ilaa mid kastoo ka mida waa mufrad mu'anatee eh, afdaluna waxay joogtaa ifraadkii iyo tadkiirkii ma furanta inaan dhaanno faatimatu afdalu rajulin ma dhihi karnaa lama dhihi karo ilen rijaasha ka maaha iyadu hay haddii aan musanayno maxaan leenahay khaalid meesha uu yidhi haddaan tasniyayno alkhaalidaani acdam waaye acdamu qaa'idayni waa inaan dhaano alkhaaliduuna acdamu qaadatin waa inaan dhaano acdamu qaadatin ke alkhaaliduun ha khaalidyaalo acdamu qaadatin qaada waa inaan dhacno ilan qaaid qaada lagu jamciyaa mafhuum ma aha wa fii hadihi alxaala xaaladan yulaazimu smu tafdiili wuxuu laasimaa xaalat alifraadi watadkiir wayuxdafu xarfu ljari min waa la jaraa wlsm isimkiina waa la jaraa wayuxdafu lismu isimkii waa la jaraa almufadalu calayh mufadalu calayhiga ahaa intaasoo lama fahmin faatimatu afdalu imra'atin hay haddaan tasniyeyna maxaan leenahay faatimatu afdalu imra'atin hal xaba soo maa hadda ay laba faatima haddaan ka dhigno alfaatimataani afdalu imra'atayni waa inaan dhahno haddaan jamcinana alfaatimaatu maxaan leenahay afdalu niswatin ama afdalu nisaa'in waa inaan dhahno ismu tafdiili almudaaf ilaa macrifa ismu tafdiilka macrifa loo idaafay wa fiihi wajhaani laba weji baa ku jirta alawal wejiga hore wuxuu yahay ifraadu ismi tafdiili wa tadkiiri ismu tafdiilka in la tadkiiriyo lana ifraadiyo wa xaaluhu ka xaali lmudaaf ilaa nakira xaalkiisu marka wuxuu yahay midkii loo idaafiyey nakiro oo kale mafhuum soo maaha kii haddaan soo marno oo kaluu noqonaa waxaa ka mid a qowluhu tacaala walatajidannahum ayaga waxaad ogaan doontaa axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolol kuwa adduunka ugu jecl inay noolaadaan waa yuhuudda walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa walatajidanna hum humtaas ayaa ismu tafdiilka ka horeyda ka soco la soco haddaan dhahno hum axrasu nnaasi calaa xayaa axras oo ismu tafdiil maaha maxaa loo idaafeeyey annaas waa la macrifeeyey lan al baa la geliye axrasu nnaas markaas ismu tafdiilkii wuxuu laasimay ifraad iyo tadkiir mana mutaabaqaynin soo maaha muusan muطaabaqaynin ilaan hadduu muطaabaqay waxaa la dhihi lahaa axras waa la jamcin lahaaye waxaa la dhihi lahaa hum axrasuu aa la dhihi lahaaye axrasu nnaasi calaa xayaa axrasuu oo waawljamaaca la raacin lahaa hadduu muطaabaqayn haddama muطaabaqaynin marka axras uu joogaa ifraad iyo tadkiir walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa ayb ahaani kan labaad yutaabiqu smu tafdiili haddii marka kaas aan qabanno waxaan leeyahay huwa afdalu rijaal huwa isagu afdalu rijaal afdal suu rijaal uma aanan idaafaynin oo jamc ah oo alwata afdaludaasaa joogay huwa afdalu rijaali wa humaa afdalu rijaali wa hum meeshaasaa joogay sida kii hore oo kale ha was mudaabaqaynaayaan ilaa nakirada maxaan ku soo marnay maya lama rabo inay ismudaabaqeeyaan ha ilaa macrufo looma idaafaynin inaan ismudaabaqeeyaan markaa lama rabo sida kii hore aan soo marnay mar kasta midkaas u dambeeya jamacaasuu taagnaana waxale marka huwa afdalu rijaal wahuma afdalu rijaal wahuma afdalu rijaal hindun afdalu niswa wاlhindaani afdal الniswa ama afdal الnisaa wاlhindaatu afdal الnisaa al soo kuwa jiro jamcaasu taagnaana marka aلthaani kan labaad yutaabiqu smu tafdiili wuxuu muطaabaqeeyaa almudaafa ilayhi mudaafu ilayhiga ayuu muطaabaqaynaa fi اlifraadi wالtahniyati wاljamci wالtadkiiri wالtaaniif mudaafu ilayhiga ayuu muطaabaqaynaa u yihi midda labaad wejiga labaad wuxuu yahay muطaabaqo ismu tafdiilku inuu mudaabaqeeyo laakiin wuxuu mudaabaqaynaa maxay yihiin wuxuu yidhi mudaafu ileyga ayuu mudaabaqaynaa laakiin sax ma aha wuxuu mudaabaqaynaa waa waxa asaga ka horeeya midka asaga ka horeeya oo mufadal calayhiga aan dhihi jirnay ayuu mudaabaqaynaa wuxuuna ku mutaabaqaynaa ifraad iyo tahniyo iyo jamac iyo tadkiir iyo taaniif idan waxaa leeya yudaabiqu maa qablahu fi lifraadi wاtahniyati wاljamci wاtadkiiri wataaniif saasaa leeyahay ayb maxaa ka mid a qowluhu tacaala wakadalika jacalnaa fi kuli qaryatin qaryo kasta waxaan yeelnay akaabira akaabira mujrimiiha wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha waxaa la rabaa markaa in la isu fiiriyo waa akaabiradaas oo jamcu akbara soo ma aha ilaan afdal marka la jamciyo oo mudakar uu yahay akaabir ah faacil buu ku imaanaa sax afdal afaadil buu ku imaanaa akbar akaabiruu ku imaanaa axsan axaasinuu ku imaanaa waa la jamciyey markaa laakiin waxa uu mutaabaqayna ah wuxuu leeyahy waa waxa asaga ka dambeeya horta marka hore akbarasoo lama idaafaynin maxaa loo idaafeeyey mujrimii oo ayadana damiir loo sii idaafeeyey marka mujrimii waa macrifooday sababta loo ay u marifoob u macrifoodana waxay tahay liannaha udiifat ilaa macrifa miihaalkan marka u fiirso wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha akbara mujrimiiha lama dhihin marka waxay mudaabaqeydeen laakiin waa xadfan yihiin wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin rijaalan aa loo soo qadara iyo wax la mid ah rijaashaasoo akbara mujrimiiha waxay mudaabaqeyneen marka waa rijaashaas la soco maxaa leeyahay marka miaalkiisa tusaalahaan waxaa leedahay zaydun afdalu lqowmi zayd iyo afdal waa ismudaabaqeynayaan markaan laakiin fiiri afdalkaani waxaa isaga ka dambeeya mudaafu ileyhiya miyuu miyuu mutaabaqeeyey zaydun afdalu lqowmi miisaalkan si fiican loo fiirsadayaa midka laga rabo waa midkaane afdalu soo mudaaf ilaa macrifa soo maaha ilaa alqowm baa loo idaafeeyey zaydun afdalu lqowmi marka aan leenahay afdaludaani ma qowm bay mutaabaqeeday marse zayday mutaabaqeeday zayday mutaabaqeeday hindun fudla nisaa'i aan leenahay hindun fudla nisaa waxaa ismudaabaqeeyey ma fudladan iyo hindi amase waa fudladan iyo nisaa idan yudaabiqu maa qablahu idan waxaa ka horraya mudaabaqeynaa markaas azaydaani afdala alqowmi aan leeyahay afdalaa alqowmi afdalaa alqowmi wuxuu marka afdalaa mudaabiqi ma zaydaani amase waa qowm zaydaani waayo alhindaani fudl fudlayan nisaa'i waa in la dhaho fudlayan nisaa'i fudlayaani sooma ahayn nuunta waa jaraynaa marki len waa idaafayno macrifaan u idaafaynay fudlayan nisaa'i saasaan leenahay azayduuna afdalu alqawmi waa inaan dhahno mafhuum soo ma aha marka u fiirso afdaluudan waxay mudaabaqayne waa waxa ka horreeya oo zayduun ay qoomkan ma mudaabaqaynayso markasta kan qowmuu taagan yahay mafhuum soo maaha idan waa in la yidhaahdo yudaabiqu smu tafdiili maa qablahu waa in la dhaho marka mudaaf ilayhiga ma aha mafhuum maaha waqad jamaca alxadiidu shariifu xadiidka shariifka bayna alxaalatayni labada xaaladood ayuu jamciyey oo nebigu muxuu yihi sala lla slam wuxuu yidhi alaa ukhbirukum aan idiin sheego biaxabbikum ilaya midkaan idinkugu jecelahay aniga xaggayga wa aqrabikum minii majlisan ama minii majaalisa xagga fadhigana aniga iigu soo dhowaanshaha badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame axabbikum soo lamay daafaynin macrifo soo lamay daafaynin ifraad iyo muxuu laasimay iyo tadkiir aqrabikumna waa sidoo kale axaasinukum axsanukum ma ahayaa axaasinukum nimankiina idinkugu fiicfiican waaye akhlaaqan xagga akhlaaqda markaasna waa mutaabaqadii qaybta horena oo ifraadkii iyo tadkiirkii qaybta dambena waa mudaabaqadii wuxuu mudaabaqaynaa marka yaa waayo axaasinudaani wuxuu yaa yaqaana yaa alaa ukbirukum biaxabbikum nabigu sooma uusan dhihin nimankiina laydinkugu jacayl badan yahay waa jamacaas marka meeshaas ku jira ayuu mudaabaqaynaa jamca meesha ku jiraana waa jamac oo mudakar ah axaasinu mudaanna waa jamac mudakar ah xaggaasay marka labadoo iska mudaabaqaynaya altafdiilu mima lam tataxaqaq fiihi shuruudu saabiqa shuruuddii aan soo marnay wixii laga waayo ismu tafdiilna laga raba see la yeelaa afcalu looma isticmaali karo ismu tafdiilna waa laga rabaa see la yeelaa idaa lam tataxaqaqa shuruudu hamaaniya shuruuddii siddeedda ahayd haddii aysan sugnaanin almacruuda fii maa sabaqa oo wixii aan soo marnay loo bandhigay fa innahu yutawasalu ilaa suurati tafdiili suuratu tafdiilka waxaa lagu gaaraa bidikri ashadda aqwaa akhara aqbaxa iyo wixii la mid ah waa inaad isticmaasho ashadda iyo aqwaa iyo akhara iyo aqbaxa adiga muraadkaagay ku xidhan tahay xumayn haddii aad ka rabto foolxum aqbax waa inaad isticmaasho qurxanaan haddaa ka rabto axsan waa inaad isticmaasho ka weynaansho haddaa rabto aqwa waa inaad isticmaasho kaadkaansho haddaa rabto ashadd waa inaad isticmaasho wayutaa bacda waxaa lala imaanaa bismi aw masdarin bismin dhe isim baa lala imaana aw masdarin baa lala imaana mansuubin cala tamyiiz oo tamyiiz lagu nasbiyey waana midkii tafdiilkiisa la rabay tusaale almuuminu aqwaa iimaana min ciddati اlkaafir almu'minu aqwaa iimaanan mu'minku waa ka iimaanku xoog badan yahay min ciddati alkaafir dhowrkaa dhowr gaal ayuu ka xoog badan yahay xagga iimaanka almu'minu aqwaa iimaanan min ciddati اlkaafir ayaan ku gaarnay iimaanan marka ma dhihi karno almu'minu aamanu waa ka iimaan badan yahay min ciddat ilkaafir lama dhihi karo aamanu oo ismu tafdiil lama isticmaali karno maxaa yeelay ficil rubaaci ayuu ka yimid oo ah aamana hum acaa huwa acطaahum lilmaalki aan soo marayno kale waay aamanu ismu tafdiila ma isticmaali karno maxaa dhacay hadda waa inuu ficil hulaahi ka yimaadaan dhahnay haddana xaggee ka yimid ficil rubaaci oo ah aamana wuu rumeeyey marka waxaan isticmaalaynaa aqwaadaas baan isticmaalaynaa ayib aqwaa marka aan isticmaalno midkii aan rabnay ismu tafdiilka inaan ka isticmaalno masdarkiisaan la imaanaynaa huwa almu'minu aqwaa iimaanan wuxuuna ku nasbisan yahay cala tamyiis mafhuum soo maaha fulaanu ninka hebel la yidhaahdo afjacu mowtan amwatu min fulaan ma dhihayno marka ilaan ficilkaas tafaawut ma aqbale afjacu mowtan afjacudaas baa la isticmaalaa ficilkii marka amwat ah masdarkiisaa keenee kadibna waxaa ku nasbinaya cala tamyiis mowtan alle wa huwa aqbaxu cawaran acwar ma dhihi karno fulaanun acwar min fulaan maxaa yeelay wasfigiisa wuxuu ku yimaadaa afcal haddii xoogaa waa ka fiican yahay aan rabnana aqbaxdaas le isticmaalaynaa maxaan leenahay huwa axsanu cawaran aan leeyahay masderkiisaan keenaynaa marka cawira masderkeedu muxuu ahaa cawaran sooma hayn asagaasaa keeni tamiisnimaa ku nasbine axsanu kuxlan fulaanun akxalu min fulaan la dhihi maayo waa ka qurxoon yahay xagga isha ilaan wasfigiisa afcal ku imaanaya soo ma aha axsanu kuxlan alle marka agxalka masdarkiisa oo kuxli ayaa la keenaya kadibna tamyiiznimaa lagu nasbina wa akharu cataa'an waa ka badan yahay xagga waxbixinta ama axsanu cataa'an acaa ismu tafdiilkiisa lama isticmaali karo maxaa yeelay sabab rubaaci marka waa in la yidhaahdo akharu cataa'an akharu a isticmaale acطaadii kadibna waxaad keenay masderkeeda ama ismu masderkeeda tamyiiznimaa lagu nasbinaa markaas wa haada الnasu naskan ashaddu اkhtisaara min gayrihi haada الnasu naskan aksaru la dhihi maayo oo aksaru maxaa loo diidaa ficilka ayaa hulaaثi ka badan oo wuxuu ka yimid ficilkaani ikhtasara oo khumaasi ah sax marka waa inaan dhaho ashaddu ama akaru kadibna ficilkii ikhtasaro ahaa masderkiisa waa inaan raadiyo ikhtasara masderkiisu muxuu ahay ikhtisaaran waa inaan dhooto miisnimo ku nasbiyo wallahu aclam markaas ka joogo